alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm lىa nabiyina muxamadi wعalى alih wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimaamu abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alcushayri nisaburi raximah اllah xadaanaa abu bakr bn abi shayba wa abu kurayb في baabi fadli salaati اljamaaca waintidaari salaa wuxuu ku saabsan yahay fadlu salaati اljamaaca salaada jamaacada fadliga ay leedahay salaadaha in jamaaco lagu tukado iyo fadliga laga helayo xalay baan soo maray qofka keligiia salaadda uu tukanayo in laga fadli badan yahay oo jamaaco qof ku tukado uu ka fadli badan yahay bisabcin wa daraja toddoba-iyo labaatan darajo jamaacaduna ay ka bilaabato laba qof iyo wixii ka sii badan oo mar kastoo ay sii badataba fadligana waa sii badan yahay mar labaad buu musanifka raximahullah iyo ahmiyada ay leedahay jamaacadda ama jamaacada salaada oo jamaaco lagu tukado weliba si jamaaco lagu tukado in masaajidka lagu sii sugo salaad haddii la tukada salaada kale inta badanna waxay ka suurowdaa oo sahlan salaada maqrib iyo salaada cishaha wakhtigooda iska gaaban sidaas darteed qofku waa u sahlan tahay inuu bacda salaati almaqrib intuu fadhiisto bacda aljamaaca uu jamaacada kale ku sugo oo cishaha ah nabigana wuxuu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam aribaat waintidaaru الsalaati bacda الsalaat fadalikum الribaat ilaa laba jeer baa soo arortay fi saxiix muslim alimaamu malikna fi lmuwaطa saddex buu gaarsiiyey fadalikum الribaadu fadalikum الribaadu fadalikum الribaat ribaadkuna waa martabo aada u sarrayso oo dad lagu tilmaamay mujaahidiinta fii sabiili اllaahi ku jira oo hadday iyagoo xaaladaa ku jira oo difaaca ku jira ay dhintaan in laga badbaadiyo fitnata alqabri camalkoodana uu socdo dadkaasaa lagu shabahay kuwa jamaacada sugaaya masaajidka ilaa jamaacada kale ay ka gaaraan qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wa abu qurayb moxamed bn cabdillaah abu qurayb moxamed bn اlcala alhamdani jamiican dhammaanba can abi mucaawiya moxamed ibnu khaasim adariir qaala qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaanaa abu mucaawiya can alacmash sulaymaan ibni mihraan alkaahili can abi saalix asamaan can abi hurayrata radia allahu canhu ardaa qaal abu hureyre wuxuu yidhi akaru saxaaba xadiian wey waa saxaabi qiimo badan oo muslimiinta agtiisana qiimo badan ka jooga abaal weyn muslimiinta ku leh shan kun oo xadiid ka badan buu xifdiyey oo ummadda islaamkana soo gaadhay marka waa mucallimu ummati moxamed sala allah aleyh wasalam allaha ka raadli noqda qaala abu hureyre wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabiga wuxuu yidhi salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin uu ku tukado tasiidu waxay ka ziyaadsan tahay calaa salaatihi salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado wa salaatihi iyo salaadiisa fii suuqihi suuqa uu ku tukado bidcan wa cishriina daraja dhowr iyo labaatan darajo bidcigu waa min alaaa ilaa cashara waana soo sheegnay xadiidkii mufasirka ahaa oo sabca waishriin hamsa waishriina ilaa sabca waishriina daraja wadalika ajirkaas iyo hawaabkaasi xaasilun wuxuu xasilayaa uu helayaa ana axadakum biana axadakum axadkiin idaa tawadaa markuu soo weysaysto oo fa axsana alwuduu'a weysada uu hagaajiyo oo inaad gurigaada ka soo weysaysataa fiican oo fadli badan ama maxalka iyo meesha aad masaajid ka soo aadayso adoo weyse qaba inaad imaataa fiican masaajidka si ajirkan isagaa aad u haysho oo qofka noocaasa ee soo socda isagoo weyse qaba wuxuu ka fadli badan yahay qofka masaajidka intuu imaado masaajidkau ka dhex weysaysta kaa jamaacada fadligeedu waa heli laakiin tallaabadii iyo socodkii masaajidka la soo soconaya isagoo qofka weyse qaba oo ajirkii salaadda uu helayo qof salaad ku jiro oo kale ma helayo ka asaga marka waxaa afdala qofka markuu rabo masaajidka inuu soo aadaba weyseqab inuu ku soo aado wadalika ajirkaasi xaasilu ana axadakum axadkiin idaa tawada'a markuu weysaysto fa axsana alwuduu'a weysadana uu hagaajiyo oo wuduugii nabowiga ahaa ee nabiga calayh salaam uu ummadiisa baray oo uu ficilkiisa iyo qowlkiisaba ku baray weysada ayada ahee kaamilka ee isbaaqa ah ee xubnihii si fiican loo wada gaadhsiiyo afdalkuna ay tahay laba ilaa saddex uma kadib ata lmasjida masaajidka imaada laa yanhizuhu asagoo uuna hinqinaynin oo kicinaynin ila salaatu salaad mooyeene ahmiyada ay leedahay ikhlaaska iyo alla dartii laa yuriidu ila salaad salaad waxaana inay uu doonaya ma jirto masaajidka wax kale ooma imaanin aad beec ka heshidiiyo aad wax ka soo gadatidiiyo aad qof ijaariyo wax ka ijaaratid'iyo qof mas uul ahoo madax ahoo meeshaasi ku tukayaa la yidhi aad meeshaa ka heshido ka ogaaratid'iyo ujeeddadiisa ma ahee laa yuriidu ila salaa salaad waxaanan ma doonayo waa niyadda iyo ikhlaaska iyo daacadnimada waxaa lagu helo wey falaa yakhdu ma tallaabsado khudwatan tallaabo ilaa rufica lahu waxaa kor loogu qaadaa bihaa tallaabadaasi darajatun daraja kor loogu qaadaa waxuda canhu waxaa laga hoobiyaa bihaa tallaabadaas sababteed khati'atun dembina waa laga hoobiyaa xasanana waa loo qorayaa xasanana waa loo qori darajona waa loo kor yeeli dembina waa laga dhaafay xadiidka xalan soo maray saddex darajo saddex martabo wey xuda canhu biha daraja xuda canhaa biha khaiya xuda canhu biha khatiya rufica lahu biha daraja wakutuba lahu xasana xasanana waa loo qoraya xataa yadkula almasjida ilaa masaajidka ka soo galo masaajidka markuu soo gala haayadii wey socodka asagaa ajirka ku saabsan wuxuu ku dhammaanaya masaajidka markuu soo galo gelitaankan albaabkan marka ka soo gasho ka bilaaban wixii ka dambeeyo ee masaajidka gudihiisaa kuma jirto xataa yadkula almasjida ilaa masaajidku ka soo galo in safka hore aad tagto ajir gaarahoo asagana sidiisa u taagan ajarka uu leeyahay iyo fadliga uu leeyahay waa masalo kale oo uu ka fadli badan yahay kuwa kale laakiin ajirkii ku saabsanaa in tallaabana dembi looga dhaafo tuna ajir looga qoro tuna darajo loogu kor yeelo dukhuulu lmasjid fii bidaayatihi gelidda hore wey faidaa dakhala almasjida markuu masaajidka soo galo kaana wuxuuba noqon fi salaati salaad qof ku jira maa kaanat isalaatu intay salaadu hiya taxbisuu xabisayso inta salaada darteeda uu u fadhiyo salaad ajirkeed iyo hawaabkeed baa u socda wlmalaaikatu malaaigta allaha raxmaana ee qiimaha badan ee nuuraaniga ah yusalluuna waxay ku sallinayaan calaa axadikum axadkiin maadaama fii majlisihi majliskiisii iyo makaanu fadhigiisii ladii kii sallaa fiihi uu ku tukaday intuu daa'im yahay meeshii uu qofka ku tukaday intuu fadhiyo ee bisakiinatin wawaqaar ajir baa u socda malaa'igtana way u ducaynaysaa malaa'igtaasi carshiga xumbaarsan iyo gaararkiisa intaba joogta dadka muminiinta istikfaar alle u weydiiyaan oo dembi dhaaf ayuu ilaahay u su'aalaa subxaana wa tacaala ee inuu ilaahay ka toobad aqbalo yaquuluuna waxay leeyihin allaahuma arxamhu ilaahay ou naxariiso qofka hebelahee meeshaa fadhiya ee salaadda intuu tukanay haddana sii fadhiya marka horena imaashihii baa ajir laiskaga qoray kadibna fadhigaa lasii fadhiistay salaadda kadib ajir baa soconaya waa meynaan lagu khasaarin oo khayr iyo wanaag iyo nafaxaad iyo nuur iyo khayr uu mar walba ka socda wey masaajidka baydka ilaahay walidaalika meel ilahay u jecel yahay wayaan xadiidka waa mari doonaay allahuma arxamhu ilah u naxariiso waa malaa'igtii waxaad ducaynaysaa waana fadliga ilaahay uu fadilay aadamaha gaar ahaan mu'miniinta inuu ilaahay u sakhiray malaa'igtii inay u duceeyaan allahuma kfir lahu ilahu dembi dhaaf allahuma tub calayhi ilahu ka tooban aqbal maa lam yuudi fiihi masjidka gudihiisa hadduun wax dhiba la imaanin masaajidka intuu ku jiro hadduuna dhib la imaanin dhibka maxaa ka mid ah masaajidka aad ku jirto haddaad tashwiish bilowdo oo qofku dadkii tukanaayey iyo dadku qur-aanka akhrisanaayey uu tashwiishiyo oo sheeke iyo hadal iyo lacqwi iyo wax maaratay dadkiiba qiradii iyo akhrintii ka waswaasinaya masalaadihii iidaa bay noqon hadduu wax malaa'igta iyo aadamahaba dhibi uu la imaado oo raayaxo kariyaha ah oo siyaar iyo tubaaka ah oo muxuu ahaa basal iyo toona waxaana waa soo marray oo ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam binu aadamka waxa dhiba ee malaa'igtana dhiba malaa'igta haddaad dhibto ayadana ducadii bay kaala laaban oo ku ducoyn mayso qof muudi ahoo dadka dhibaaya oo malaa'igta dhibaaya duca ma helaayo maa lam yuxdi fiihi masjidka gudihiisa hadduuna ku xadain xadadkana waa inoo sheegi doonaa saxaabiga noo fasiri doonaa oo waa in waysada ay ka burto wax waysada buriya inuu la imaado ama uu maaragtay neefay ka soo baxdo marka waa inuu kaco ducadu waa istaagtay waa inuu soo weysaysto hadduu rabo dacwadina u sii socoto qala xadaana saciid bnu camr alashcafiyu qaala ahbarana cabdalxaa waxadaanii muxamed bnu bakar bnu rayaan qaal xadaana ismaaciil bnu zakariya xaa waxadaana ibnu muhana qaala xadaana ibnu abi cadiyin can shucbata kulluhum can alacmash fii hada lisnaadi bimili macnaah xadiidkaa hadda soo maray unbay waa mutaabaco weeyaanoo abu mucaawiya la wada mutaabicinaya intanoo idil waxay isku raaceen abu mucaawiya warkiisa acmash uu ka wariyey saxiixnimadiisa iyo sawaabnimadiisa factadala xadiid xadiidu sixadii xadiidka iska dhaafe xagga maaragtay duruqda xadiidka ilaan xadiidku wuxuu u qaybsamaa biictibaari duruqihi ayaa marka laga hadlaayo ayuu maraatib leeyahay mara mutawaatir iyo aaxaad mara aaxaadii baa lagu dhexdhici oo mashhuur iyo casiiz iyo hariib xadiidka marka hariibnimadii waa ka baxay waxadaanaa ibna abi cumara qaala xadaanaa sufyaan can ayuuba ayuub ibn abi tamiimata istikhtiyaani aw istikhtayaani can ibni siriin haddii laiska idlaaqo maxamed buu ku dhacaa ilmo siriin way fara badan yihiin rag iyo dumar gabdhahataa waa ku jira xabsa binti siriin baa jirtay macbad baa jiray kan waa moxamed ibnu siriin wey abu hurayra in badan ka wariyaa can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam nabiga wuxuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu tusallii waxay u ducaynaysaa calaa axadikum axadkiin maadaama fii majlisihi intuu majliskiisa fadhiyo <coughs> meeshuu ku tukaday majliskaa wuxuu ku dhacayaa oo soo galaya dukhuul awali meeshii uu salaadda kaga baxay inuu fadhiyo oo deganaan iyo xasiloonidiisii halkii uuna dhaafin laakiin hadduu sabab sharciya darteed iyo faa'iida sharciya darteed meesha oga dhaqaaqo inuu darsi dhegaysto inuu wacdi dhegaysto in hurdo ay qabatay oo deena uu leeyahay hurdada kaa yarkacdo meel kale haddana fadhiistay wakayri dalika min almaxaasin maqaasid alxasana maqaasidda wanaagsan hadday tahay dhib ma laha taquulu waxay leedahay malaa'igtu allahuma kfir lahu ilaa uu dhaaf allahuma arxamu u naxariiso maa lam yuxdi hadduuna wax waysaga ka beriyo la imaanin wa axadukum axadkiin fii salaatin salaad buu ku jiraa oo ajir salaadeed maa kaanat isalaatu taxbisu intay salaadda xabisayso yacnii axadukum fii salaad xukman iyo xaqiiqatan ayay marka labadaba noqon kartaa marka waan ogaanay qof iska fadhiyo meel oo hadduu rabo xabi karo oo qiblada ka jeesan karo inuunan maaragtay uuna salaad ku jirin xaqiiqatan xaqiiqatan salaad kuma jiro laakiin xukman buu ku jiraayo ajirkii iyo awaabkii qofka salaada ku jiray buu helayaabaa loo jeedaa waaxadukum fii salaatin fii xukmi salaat fi ljri waawaab laa xaqiiqatahu maehe maa kaanat isalaatu taxbisuhu intay salaadda xabisayso oo wax kaloo meeshaa u fadhiyo ma laha waxaa marka maa kaanat isalaatu taxbisuhudaasi masalatu niya iyo maqaasidii baa la iltifaadaya oo la fiirinaya liannahu niyadu sideeduba mumayizaadka ay leedahay iyo waxa maqaasideeda waxaa ka mid ah tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat wa tamyiizi alcibaadaati can bacdin min jinsiha salaadda hadda markii laga hadlaayo la tukanaayo <clears throat> intaasoo salaadood baad watiwaqti tukan kartaa waqtiga salaadaha waa waqti muwasaco waasaca markaas waqtigu muwasac yahay niyadu waa mutacayin cayn way caynoobaysaa inaad duhran casran maqriban cishaan inaad cayinto oo niyadaas qalbigaada aad ka cayinto mutacayin waajib weeya wailaa salaadaadi ma asixayso taas marka waxaa weeyaan waa tamyiizu si salaadan ayaga faradka iyo mid kale loo kala leeiyo loo kala leexiyo tanna waxaa weeyaan xadiidka hadda uu ishaarayo meel ishaarada uu iimaha waxaa weeyaan waa tamyiizu alcibaadaati cala alcaadaad qofka masaajidku iska fadhin karaa oo maxaad u fadhidaa waan iska nasanayaa mar waxadaasaa rabaa qaboweeda xoogo kuleelka inaga qaado gobashaana iska yar fadhiyaa oo waan iska yar nasan rabaa intaa hadduu leeyahay ajirkii iyo cibaadadii ma helaayo laakiin haddii maa kaanat isalaatu taxbisu salaaddii baa meesha ku xabisaysa salaaddaad jamaca ku tukatid buu leeyahay yayna hadhow jamaacala'aanku u dhicin ama wax ahaa halka iskaga sii wardi ayay ka noqotay niyadaas wanaagsan baa waxay gaadhsiinaysaa ajir qof salaad ku jira marka niyadu sideedow aad bay u qiimo badan tahay inama alacmaalu biniyaat buu nabiguna yidhi calayh salaam wlumuuru bimaqaasidiha way qaacidadu waxadaanii moxamed bnu xaatim qaala xadaana bahz qaala xadaana xamaad bnu slma can haabit ibnu aslam albunani can abi raaficin can abi hurayrata dawsi ana rasuula اlahi sala اlah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi laa yazaalu lcabdu addoonka kama zuulo fii salaatin salaad ajirkeed iyo hawaabkeed inuu ku jiro xaqiiqatan ee xukman xukman maa kaana fii musallaah meeshuu ku tukaday intuu fadhiyo yantadiru salaa salaadna uu sugaayo oo dadkii kale ee iska dareereen bulaama yaacayade iyo ninka meesha fadhiyo isku ajir iyo isku hawaab maa waa kala fadli badan yihiin ninkana waa nin naftiisa mujaahada ku sameeyey mujaahadatu nafsi baa la dhahayo nafta shahwadeeda iyo waxay rabi laheyd qofka naftiisa intuu ka reebo wixii danteeda ee xaqiiqada ahe kusoo dabaala qofka asagaa jihaadka nooc kamida weeyaan oo jihaadu nafsi baa la yidhaahdaa taquulu malaaikatu malaaigtu waxay leedahay oo malaaigta u ducoynaysadii ayaa lagu bayaaminayaa allahuma kfir lahu u naxariiso allahuma arxamhu u naxariiso ikfir lahu u dambidhaafo warxamhu u naxariiso xataa yansarifa ilaahu ka gadoomo oo yuxdif ilaa uu noqdo reerkiisa ku laabto ama waysadii intuu masaajidka fadhiyeyba uu waxisada ka barto qultu waxaan idhi buu leey abu raafic maa yuxdiu abu hurayra yuxdiu maxaa laga wadaa qaala yafsuu aw yadrid yafsuu aw yadrid fusaa iyo duraad baa la yidhaahdaa waa neefta gadaal ka timaada midda aan soodka lahaynna fusaa baa la yidhaahdaa midka soodka leh ee dhawaaqa leh ee shanqalaysana duraad baa la yidhaahdaa oo middaan neefteeda un maaragtay unay soo baxayseen laga yaabo in suudheeda un la helo suusiisangala la dhahaa suusiisangala midda maaragtay duraadka ahane dhawaaqaysana cawraba cidheer iyo sabataburweyn baa la kala dhahaa ayb qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qara'tu calى malikin can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula allah sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yazaalu axadukum fii salaa axadkiin salaad ka zuuli maayo ajirkeeda iyo maa daamat isalaatu taxbisuhu intay salaadda xabisayso yacni naftiisiibu wuxuu ku xabisay ilaalintii salaadda inuu jamacahalo ku tukado walidaalika ictikaafku waa xabs yani qofka inuu xabsu an yaxbisa nafsahu fi masjid almuktir fi lmasjid maca niya niyad inaad la imaato ajir iyo tabaab ahlulcilmiga qaar baa qaba in ictikaafka uu ka suuroobayo saacadna alla ka dhiga inaad niyoon karto qaarkood way jiraan dhahaya ictikaafka waa yoom ugu yaraan iyo habeen qaar dhahayo ramadaanku khaas ku yahay tobanka dambe laakiin waxaa weeyaan fadlullaahi waasix laa yamnacahu qofka kama reebayo an yanqaliba ilaa ahlihi inuu reerkiisa ku laabto ila salaata salaad mooyeen ila salaatu salaad mooyeen qof walba ciddiisa iyo bannaanada ushkeeda uu iska reebeye waxaa ka reebaysa salaadaasuu qiimaynaya qaala xadaanii xamala bnu yaxya tujayl qaala ahbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi qaala ahbarana yunas ibnu yaziidin xaa waxadaanii muxamed bnu salamata almuraadi qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin ibnu wahdigii buu magaciisa kuu sheegay can yuunisa ibnu yaziid can ibni shaabazuri can ibni hurmus can abi hurayra ana rasuul allah rasuulka calayh salaatu wasalaam ibnu hurmus waa cabdiraxmaan alacrajka wey cabdiraxmaan alacraj ibnu hurmus can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qaal qaala wuxuu yidhi axadukum axadkiin maa qacadda intuu fadhiyo yantadiru salaata salaadna sugaayo fii salaatin kaa'inun fii salaatin salaad buu ku jiraa ajirkeed iyo tawaabkeed maa lam yuxdid haduuna xadaina waysada ka burin tadcuu lahu lmalaa'ikatu waa u ducaynaysaa allahuma qfir lahu u dhaaf allahuma arxamu ilah u naxariiso waxadaanaa moxamed bnu raafici qaala xadaanaa cabdrazaq qaala xadaanaa macmar an amaamiru munabihin can abi hurayra can اnabi sal slam binaxwi haada xadiidkaas waxa lamida ayuu sheegay ibnu hurmuska iyo abu hurayra waxaa ka wariyey amaam labadaasaa ka warisay baabu fadli karati اlkhuda tallaabada oo la badiyo ila lmasaajidi loo badiyo fadliga ku jira oo mar walba masaajidka aad qofka uu aado inta uu tallaabadiisa dhan tahay uuna ajirkiisa dhan yahay xadaana cabdاllahi bn barad alashcariyu وabu kurayb qaala xadaana abu usama can buraydin can abi burdata can abi muusa qaala abu muusa alashcari cabdulahi bnu qays radia allahu canhu ardaah nin qiidan badan buu ahaa oo nabigana uu ku tilmaamay ku ammaanay isagii qowskiisaba cod qureex qur-aanka markay akhrinayaan laqad uutiitum aw uutiita mizmaara min mazaamiiri aali daawuud ninka lyidhi wey <clears throat> ood cod qurux badan buu can abi muusa qaal qaala rasuululah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ina acdama annaasi dadka ka ugu weyn ajran ugu ajir weyn fi salaati salaada gudaheeda marka salaada laga hadlaayo waa la kala ajir badan yahay xagga imaanshaha iyo tallaabada marka laga hadla abcaduhum ka ugu fog baa ugu ajir badan ilayha salaada xaggeeda mamsha u socodka ka u socodka xaggeeda masaajidka ilaada ugu tallaabo badan ee ugu fog masaajidka meel fog ka imaanaya yaa ugu ajir badan fa abcaduhum hadba kaka fog ayaa usii ajri badan waladii yantadiru salaad midka salaada sugi xataa yusaliya ilaa uu ka tukado maca alimaam imaamka ilaa uu kala tukado jamaacadii ku sugi masaajijkana ama wakhti horuu imaado uu ku sugaaya ama salaad kale kusii sugi acdamu wuxuu ka weeyaa ajaran min aladii midka yusaliyaha tukan uma yanaam iska saaxan ka intuu tukana iska saaxanaya oo salaatu lmunfarid way asixaysa lanna shardu sixati salaad maaha xataa qolada leh saasay u xoog badan yihiin salaadda sixadeeda shardi oo maaha wujuub weeye qolada leh macnaha shardu sixa ma aha saasay qabaan laakiin qolada waa un fadli baa ku dhaafay leh waa sida shaaficiyada ay qabaan xadiidkan loo daliishanayo yani afdal marka la leeyahay afdal yani qofka salaadiisa fii suuqi jamacadu ku tukada waxay ka fadli badan tahay baa l waxay ka fadli badan tahay salaadda keligii ama suuqa ku tukaday marka afdaliyadii unbaa un laga batay mooyaane asagana fadli buu leeyahy asagana fadli buu leeyahy leannau lama muqaaranayn karo shay fadli shay ansaxay iyo shay aan asixin lama muqaaranayn karo xagga fadliga waa wax marka asaxay lakiin laga fadli badan yahay wey shaahid marka waxaa weeyaan xataa yusalli maca alimaam cala ajr min alla yusalliha uma yanaamudaasi inuu markaa salaadda waa ka asaxda lakiin ajir weyn baa dhaafay ajir weyn baa dhaafay <clears throat> daai marka xadiidkan isagaa ma laga fahmi karaa inuu qofka u qasto inuu masaajid ka fogaado oo uu xaafad fog iyo meel masaajid ka fog uu guri ka dhisto oo si ajirka salaadii iyo tallaabadii iyo ajir badan u helo ma u qasti karaa oo inta halkaaba saa ma yeeli karaa maya ee arrintaasi ma aha culammadu waxay ka hadlaan masala alibtida walistidaama alibtidaau walistidaama ibtidaa inaad u qasato tiraada aniga meeshan waa guuri oo meel fog baan degaysa masaajidka meel fog oga imaado taa meeshan kuma jirto laakiin haddii ay kugu dhacdo degto meel masjidkan uu ka yar dheer yahay istidaamo weeyaanoo soo guur masaajid ku soo dhowow waxaa ka fiican halkaada inaa masaajid ka soo aado waan arki doonaa reer banu salima nabigu uu leeyahay soo guurina walidaalika nabiga calayh salaam masjidku ag deganaa masjidka agtiisuu deganaa saasuu ibtidaha ahaa iyo bilowii hore oo ku bilaabay guryihiisi iyo nabiga calayh salaam deegaankiisi saa noqday ama marka bilowa hore inaad tiraado masjidkan yani masaajidka waan ka fogaan aad tiraahdo ma aha laakiin haddii ay dhacdo bilow inaad masaajidka meel ka fog degtay istidaamaa lagu amri oo waxaa laleeyahay diyaarukum tuktab aataarukum ha soo guurina daa'ima saad tihiin tuktab aataarukum raadkiinaan idin qoriya saasaa marka lagala qoraya wa fii riwaayati abu kurayb xadaana xata yusaliiha maca aliimaan fi jamaca qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa cabdan can sulaymaan ataymi can abi cumaan annahdi can ubay bni kacbin qaal kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa laa aclamu kaanan ogayn rajula nin abcada ka fog min almasjidi masaajidka xaggiisa minhu ninkaa nin waxaa jira masaajidka nin oga fog uusan jirin oonan garanayn waa ninka ogu foga masaajidka meel fog buu deganaa dadka imaana isaga ugu fogaa wa kaana haddana wuxuu ahaa siduu muwafaq u yahay fiiri wa kaana wuxuu ahaa laa tukhdi'uhu midaynan seegaynin salaatu salaad salaad ma seegaynin jamaaca inuu ku tukado isagii fogaa waa ka wataagayn qaala wuxuu yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi ninkii baa loo yarnaxay oo loo walbahaaray oo qoraxdii kuleelkeedii iyo qabowgii xilligii iyo dhul socodkii iyo intiba curdo iyo wuxuu yahay dhib faqiila waxaa luha lagu yidhi oo qultu low waxaan ku idhi buu leeyahay ubay bnu kacab low ishtarayta ximaara dameer haddaad gadan lahayd tarkabuhu aad fuusho fidalmaayi xilliga mugdigeed habagsanayseed aad dhul socod ku istaagi karto wa fi ramdaayi xilliga cagogubta ah haddaad dameer aad fuusho masaajidka kolley haddaad ka fogtaa ku imaato lakaana axsan way ku ficlaan lahayd nin saa maa yeeshid bal dameer qalqaasho oo inaad dameer yeelato ilan gaadiidkoodu ahaa dameerka iyo faraska iyo waxaas gaadiid u sida inaga gaari iyo loo dhahayo iyo waxyaalaha eh, tugtug iyo eh, daraaja naariya baashan muxuu ahaa bigbigdi iyo baaskiilka kasii hoosey arrimahasaas lu saaran ayaguna marka xayawaanka unbaa rukuub u ahaa fardaha iyo awrta iyo dameeraha iyo marka wixii markaas jiray unbuu yidhi maad raadsati suuqa ka raadsati qaala wuxuu yidhi saxaabigii loo naxaye loo walbahaaraayey maa yasurunii ma farax gelinaayo kumama farxayaba ana manzilii gurigaygu ilaa jamiil masjidi masaajidka dhinaciisa inuu ku yaalo kuma farxayo sababtu wax kol hadday dhacdo inaan masaajidka ka fogaayo booskayga halkaa uu noqday inaan soo guuro kuma farxaayo istidaamada sidanaan jecla innii uriidu waxaan doonayaa an yuktaba lii in la ii qoro mamshaaya socodkayga ila lmasjid aan usoo socdo kowdhe warujuucii noqodkayga idaa rajactu markaan u laabtay ila reerkayga labada in lii qoraan rabaa oo dhabal aan yeesho ajirsiisocod iyo soo socod faqaala rasuululahi sala la alay slam baa wuxuu yidhi markii loo sheegay qad jamaca allahu laka ilaahay waa kuu jamciyey dalika kaa sheegatay kullow dhammaantiis niyadii fiiri iyo ixtisaabkii iyo ajir gurubsigii naftaada inaad ka dhaadhicisoo tirada ma feeyahay si socodna ajir baad ka helaysa socodna ajirka ku sabir shucuurkaas iyo ajir gurubsigaas ajir xisaabsigaasi aad xisaabanayso ajir baa ugu helaa <clears throat> middan waxaa laga fahmayaa wasaaisha iyo maqaasida iyo zawaaidda sheekhu sacdi u dhihi jira cabdiraxmaan sacdi raximah اllah wasaa'ir اlumuuri kalmaqaasidi faxkum bihada اlxukmi lizawaa'idi marka waxaa jirta wasaa'il iyo maqaasidan wixii loo jeedayah iyo zawaa'idoo soo noqodkii ah nabigana calayh salaam fi ljihaad waa kii lahaa aflatun aflatun yani markuu ka hadlahay muxuu yihi y awatun aflatun ka azwa aflatun ka awa qufuulka iyo soo noqodka iyo aswadii lasii socday waa isku ajir buu nabig sal la alay wasalam aflatun ufuulka soo noqodka wey afla soo noqodkii ka awa iyo lamid tahay qad jamaca allahu laka dalika kulah ilahay waa kuu wada jimciyey labadii sii socodna ajir baad heli soo socodna ajir baad helisa fadliga ilahay fiir waasaca fadliga ilahay gurigaada waa ku soo socotaa awow aad ku socotide nin ajir iyo wanaag iyo khayr raadisaada heedoo arrimahaaso dhan ba khayr buu noqonaya waxadaana muxamed bin cabdilacla qaala xadaana muctamir ibnu sulaymaan xaa waxadaana isxaaq bin ibraahim qaala ahbarana jariir kilahuma can itaymi bihada lisnaadi binaxwi xadaana muxamed bin abi bakr ilmuqadami qaala xadaana cabaad bnu cabaadin qaala xadaana caasim can abi cumaan nahdi cabdiramaan ibnu mil waay cabdiraxmaan ibnu mil can ubay bnu kacbin radia allahu canhu wa ardaah sayid lqura qaala wuxuu yidhi kaana rajulun ninbaa wuxuu ahaa min alansaari reer ansaareeda beytuhu gurigiisu aksaa beytin guriga ogu fog filmadiinati madiine ku yaalla masjidka nabiga xaggiisa aad ooga fog buu ahaa fa kaana haddana wuxuu aha laa tuqdiihu salaatu salaadu ma gafi jirin ma seegi jirin maca rasuulillah nabiga maciisa jamaaca inuu la tukado qaala fatawajacna low waan u faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa fulaan war hebelow low annaka ishtarayt haddaad soo gadato ximaalan dameer yaqiinka kaa ilaaliya min aramdayca ee gubta wa yaqiinka kaa ilaaliya min hawaami lardi dhulsocodka dhulsocodkana kaa ilaaliya way ficnaan laheed qaala wuxuu yidhi saxaabigii ama wallah ilaahay baa ku dhaartay maa uxibu ma jecli anna beytii gurigaygu muannabun in lagu dhajiyey oo lagu dhajiye oo uu ku dhegan yahay bibeyti muxamadin sala allah alay sl nabiga gurigiisa nabiga gurigiisa xagee ku dhegana masjidka wax loo socday guriga nabiga ma aheen masaajidku ahaa marka wuxuu u sheegayaa masjidka guriga nabiga masaajid ku dhow yahay halkaasuu marka ka raadinaya qaalo inaan ku dheganahay oon deenaan masaajidka u dhowahay kuma maaragtay farxeen ajir baan raadsanayaa buu leeyahay ajir baan raadsanayaa marka falahu muxtasab waxa uu niyeystay buu leeyahay qaala faxamaltu bihi markaasaan xumbaaray warkiisii iyo khabarkiisii ximlan xumbaarid warkiisii waa loo jeedaa xataa ataytu nabiy allah nabiga ilaahay baan u tagay calayh salaam faahbartu markaasaan u sheegay warkiisa anaa wada qaala fadacaahu nabigaa u yeeray oo yidhi warbarkaale warkaas kaga soo kaa gaaree muxuu ahaa ujeeddada maxay tahay aad u tihi masaajidka inaan ag deganahay kuma farxeen qasadkaa lagu weydiin mogtahay wax waxaa jira qofka uu samaynaayo oo laga yaaba niyadiisa inay ka hadlayso haddii niyadiisa fiican tahayna samaawaadka ajir weyn buu helaya saxaabigii nabiga calayhi salaam saxaabaduu daray la socday imaamka u ahaa ee salaadiisa qulhuwallo un ku tukanaya hadduu suurad kale soo akhriya qulhuwallow ku khatimi marka nabiga calayh salaam ma dhihin markii loo sheegay war qulwalla waa quraan hadaaya muuna dhihin wuxuu yidhi saluuhu bima yasnacu dalik muxuu u sameeyey qulwallahan haddii waxaa laga yaaba qofku si khaldaba inuu wax u qaatayba qulwallahan asaga ah ee uu akhrinaayo mid meyti loo akhrinaayo oo muxuuaha wardi meyti ah inay tahay iyo maahee inay tahay mid ikhlaas iyo tawxiid ah oo ilaahay sifadiisaas darteed uu saa u jeclaaday arrimaha waa la kala su-aali karaa haddii la weydiiye wuxuu yidhi liannaha sifatu raxmaan allah raxmaana a sifadiisii suuradda ka hadasha qulwala layidhahdo wax kale kama hadlayso bilo way bilaabatay ilaa dhammaadku waxay ka hadlaysaa allah raxmaana tilmaantiisii iyo sifadiisii qeexaysa marka haddii ay iyadoo dhanba ay sidaa tahay suurad kale oo axkaam iyo dad lala hadlaayo iyo awaamir iyo nawaahiya wacdi iyo waciid kadib deena meel hal aayad iyo laba aayadood ay sifaturaxmaan iyo tawxiid ka soo gashay iyo suurad iyadoo dhanba tawxiid ka hadlayso isku ajir maaha halkanaa u jeclaaday buu leh markaasuu nabiga alay salaam wuxuu yidhi jeceylkaa jeclaatay yaa janno ku geliyey marka jeceylka qofka iyo maxabadiisa iyo ujeeddadiisa ayaa la rabaa in la helo nabiga wuxuu maxaa kugu xumbaaray in masjid lala loo dhowaado la agdego waxaad u dhahday maya wadakara lahu wuxuu u sheegay deenna annahu yarjuu fii aarihi ah, nabi allah waxaan rajaynayaa raadkayga alajr ajr socodka aan soo socda en sii socdaan ajir ka rajaynaya sidaas way ujeeddadayde masaajid inaan la derso arrinta maaha xumaan aan nacbahay faqaala lahu nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu ku yidhi ina laka waxaad leedahay maxtasabta wixii aad xisaabatay eed maraysatay alla ka maraysatay iyo dannigaadii xasankaa ah iyo malahaadii ficnaa ajir iyo hawaab ka heshay oo waa sidaa u fahamtay waxadaanaa saciid binu camar alashjaciy wa muxamed binu abi cumar kilaahumaa can ibni cuyayna xaa saciid ibnu ashar alwaasidiy qaala xadaanaa wakiil xadaanaa abi kulluhum can caasim bi hada naxw xadana xajaaj bnu shaaciri qaal xadana ruux bnu cubaada qaal xadana zakariya bnu isxaaqin qaal xadana abu zubayr maxamedin qaala samictu jaabir bnu cabdilaahi qaala kaanat diyaaruna jaabir banu salmu ahaa banu salma ayuu ahaa jaabir kaana diyaaruna daaraha xaafadaha anagu naa'iyatan waxay ka fogeed canilmasjidi masaajidka nabiga xaafadaanada banu salma ila xaafada loo deganaa masjidka nabigu way ka fogeed madiina faaradnaa waxaan damacnay intaan maqallay boosas baa bannaanaaday yan aradnaa waxaan damacnay an nabiica inaan iska iibinno buyuutana guryahaanagi iyo boosaskaanagii oo fanaqtariba ku soo dhowaanno min almasjidi masaajidka u soo dhowaano xaggiisa fanahaanaa rasuulullahi baa naga reebay sala allah alay wasalam nahyu irshaad wa nasiixa weeyaan ajr iyo hawaab sidaassidaa rabaanada inuu tilmaamo faqaala nabigu wuxuu yidhi inna lakum waxaa idiin sugnaaday bikulli khudwatin tallaabo kasta darajatan darajo tallaabo walbaba darajaad leedihiin dadka u dhow masaajidka aynan helaynin marka waad ka ajir badan tihiine meeshiina iska deganaada markaasay farxeen oy baajiyeen geedigii oy dheheen halka anagaan degananaynaa mabsuud baan ku nahay halkaasa laga soo dhalandhoori oo masaajidka laga imaan qala waxay dooneen an yantaqiluu inay soo guuraan ilaa qurbi almasjidi masaajidka agtiisa fabalaqa dalika rasuul allah warkii baa nabiga gaalay calayh salaam in nimankaas soo socdaan faqaala lahum wuxuu ku yidhi innahu balaqanii waxaa soo gaaray annakum turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad u guurtaan qurba almasjidi masaajidka agtiisa qaaluu waxay dhaheen nacam yaa rasuul allah arrintaa waan hindisnay oo arrintaa waan gaarray oo qaraarkaasii iyo inaan soo guurro waan go'aansannay qad aradnaa waan doonnay daalik faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa banii salima reer banuu salimow diyaarukum xaafadiinna deganaada ilzamuu diyaarakum tugtab aaarukum reerkiinaan idin qori diyaarakum laazima tugtab aaarukum reerkiinaan idin qoraayeen ilahina wuxuu yidhi wanaktubu maa qadamuu waxaan u qoraynaa maa qadamuu wa aahaarahum iyo waay raadkoodii baa la qoraya raadkii baa la qori meeshaad soo socon jirtay iyo raadkaadii iyo waddadaada salaada kaa aadi jirtay maktuub wey waa lagu qorayaa berrina markhaati bay kuu noqon ardada oo ardadaa arkayso wixii wanaag lagu dul sameeyey way kuu markhaati kici wixii xubaana lagu sameeyeyna way kuu markhaati kicaysaa yowmaydin tuxadiu ahbaarahaadi wararkeedoo dhan maalintaas way hadli way sheegaysaa marka habtiina deganaadu nabiga calayh salaatu wasalaam si dhinaca kale haddee tawasuca cimraaniga ah iyo inay magaaladu waasac noqoto oo magaaladu ay ballaarato oo ay noqoto magaaladii magaalo ka baxday tuulo yar oy weynaato madlab baa ku jira iyo maqsad ah, saxiixa wey in magaalada ay weynaato in laisku imaado meel yar isku rarar la noqdo isku rarar in la noqdo in magaalo ay tawasuco weynaato ayaa ka fiican dhinaca ayada ana iyo nidaamka iyo muxuu ahaa xagga xukuumiga iyo dowladda sidaasaa fiican saasaa fiican shacabku inuu in magaalada la camiro magaaladu marka hore tuulay ahayd kadib way weynaata kadib waxay noqota caasimad way ballaaranaysaa waxaasoo dhanna waxaa ka imaanaya wanaag baa ka imaan kara agga maaratay hadday noqoto dhaqaalihii iyo xaggii maaratay tacaawunkii iyo wax isla qabsigii iyo hadday noqoto difaacii mushtarag ahaa iyo hadday noqoto xaafad walbaba dhinaceeda inay wixii ka imaada ay difaaceeda ka gasho iyo maqaasid kaloo fara badan baa ka imaan kara marka in ay hal meel laiskugu imaado waxaa fiican in magaaladu ay weynaato ay tawasucdo dowladdana waxaa weeyaan waajibka saaran tawasuca inay la socoto oo nidaamkii iyo habayntii dowladnimo in magaaladaasi ballaaranayso inay la socotaa la rabaa oo indhahuna laga fiirsanin in markaa waddooyin hadday noqoto lasii hagaajiyo hadday noqoto waxbarashadii hadday noqoto isbitaalkii hadday noqoto maxalli cibaadadii masaajiddii iyo meeshii cibaadada muslimiinta ay ku cibaadaysan lahaayeen intaba inay sii socotaa la rabaa walidaalika duwalka xadaarada iyo muxuu ahaa cumraaniga iyo deegaanka fahmay ama gaal ahaadaan oo muslim ha eh. waxaad arkaysaa magaalada duleedkeeda dhammaanteed waa mukhadad waa la takhdiidiyey jidadkii baa loo sii samayn laydkii baa laga sii suri biyihii meesheedii baa lasii gelin siwijkii iyo meelihii baaluucadii baa lasii marinaya iyo siwijkii baa lasii hagaajini meelihii loogu talagalay danaha caamkaa lasii calaamin lasii samayni markaasoo dadki markay guuraanba isaga oo meel ma'huul ah oo la degi karo noloshu ay kala socon karto ayuu degaya dowladnimadu waa sidaas dowladnimadu waa intaa shacabku wixii kale asagaa wato oo dhaqaalihiisii iyo noolashiisii iyo wixiisi asagaa la kabaraadaya laakiin dowlad waxaa looga baahan yahay amnigana inay sugto nidaamkana ay ilaaliso intaasaa dowlad laga rabay wixii kale hade waa un waa iska macno la'aan weeyaan qaala xadaana caasim bnu nadar ataymiy qaala xadaana muctamir ibnu sulaymaan ibnu darkhan ataymi qaala samictu kaamisan yuxadiu can abi nadra can jaabir bni cabdilaahi qaal araada banuu salima waxay dooneen nimankii reer banuu salimaha an yataxawaluu inay u soo guuraan ilaa qurbilmasjidi masaajidka nabiga calay salam tis khayr jeceel qaala walbuqaa'u xaaliya boosas baana bannaanaaday fabalaqa dalika anabiya warkiibaa nabiga gaara calayh salaam faqaal yaa banii salima diyaarakum guryihiinna deganaada tugtab aahaarukum reedkiinaba la qoriye faqaaluu waxay dhaheen maa kaana yasurunaa nama farxgelinayo annaa kunna taxawalna hadalkaa nabiga uu yidhi iyo qiimaha agtooda ay ka joogaan iyo siday ajir raadis u ahayen marka horeba gaadiga ajir bay rabeen masaajidka usoo dhawaadi lahaayeen markaasaa la yidhi ajir ka u dhow masaajidka una helaynin baaba helaysaan oo ah raadkiina iyo socodkiina intuu dhan yahay markaasa waxay dhaheen hadda khalaas maa kaana yasurunaa kuma faraxsanin annaa kunnaa inaan ahaanay oon noqon lahayn taxawalnaa kuwa soo guura oo arrintan hadda si kastoo la yeelaba khalaas way nooga dhammaatay wey baabulmashi fi ila salaati salaadda in loo soo socdo xaggeeda tumxaa bihi waxaa lagu dhaafaa alkhaطaaya dunuubta wa turfacu bihi darajaat darajooyin korona waa lagu helaa ilan waxaa loo jeeda dembidhaaf iyo darajo in la helo wey intaasaa loo shaqaysanaya xadaana isxaaq bn mansuur akhbarana zakariya bnu cadiy akhbarana cubaydاllahi yani bnu camr can zayd bn abi uraysata can cadiy bni haabitin can abi xaazim alashjaciy can abi hurayrata dawsi radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi man taطahara qofkii weyse qaata u fiirso fii beytii buu gurigiisa ku weyse qaatay hadhow gebgab iyo waysalaan baan ahay iyo masaajidka biyo ma leeyahay waxaa looma baahnaa qofka muslimka waa inuu yahay qof diyaar ah oo mar walbaba diyaarsan waa inuu yahay waysadana laa yuwaadibu ilaa muslim laa yuxaafidu ilaa mumin ee soo rorta qof mumina unbaa daa'ima waa nuurkii qofka muminkaa ah. inaad iska weyse qabto ood isbarto way fiicanta markay danku qabato waa gaar marka man tatahara fii beytihi gurigiisa qofkii ka soo weysaysta uma mashaa usoo socda ilaa beytin guri min buyuut guryaha ilaahay ka mida ah waa masaajide liyaqdiya inuu soo guto fariidatan farad min faraa'id ilaahi faraaisha ilaahay salaadii shantaha mid ka mida ah inuu gutuu rabaa kaanat abwataah labadiisa tallaabo ixdaahuma midood waxay noqon taxudu mid hoobaysa khadi'atan gef iyo dembi walukhraa midda kalena tarfacu waxay kor ugu qaadaysaa darajatan xasanana waa loo qoraya waan soo marray waxaddaanaa qutayba binu saciid qaala xadaanaa laytun xaa qaala qutayba xadaanaa bakr bn cani bni mubara kilaahuma cani bn lhaadi an muxamed bn ibraahiim can abi salama bn cabdiraxmaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal fii xadiidi bakar waxaa ku sugnaa anahu samica rasuul allah abu hureyra inuu nabiga maqlay calayh salaam oo yaquulu leh ara'aytum waxaad ii sheegtaan akhbiruunii low ana nahran hadduu webi bibaabi axadikum axadkiin albaabkiisa marayo yakhtasilu minhu uu ku qabaysan xaggiisa kula yowmin maalin walba hamsa maraa shan jeer shan jeerna uu ku qabaysan webigaasna waa webi moolo weeyaan oo biyo badan maa biyo yar oo isu sayseeraysee waa biyahaas jidhkao dhanba intaad tiimbiso kadib ku qabaysani hal yabqaa min dararihi wasakdiisii xisigahaa shayan wax ka soo haraya wax ku soo baaqi noqon ma jirto wasaqoo ku hadhay qofka asaga qaaluu waxay dhaheen laa yabqaa min dararihi shay wasaqdiisa waxba ka soo hari mayso qof nadiifa oo wax wasaqoo dhanba ayna ku oolin wax allaala wixii wasaq ee jidhkiisa ku dambeeya ku jiroo dhanba waa kasoo ka soo daadanaysa shan jeer hadduu maalintii qabaysto da wasaqdii ku dheganayd an jeer hadduu qabaysta yada iska soo daadan qaala fadalika milu salawaati alhams shanta salaadoodna waa sidaasoo kale ogaada sooma tashbiiha iyo qiyaaska nabiga calayh salaatu wasalaam si loo fahmo waxaad garanaysaa wax maxsuus ah kii macnawiga haalow oga qiyaas qaata fadalika maalu salawaati alhamsi oo shanta salaadood yamxullahu ilahi wuxuu ku dhaafaa bihim alkhadaaya dunuubta iyo khada'a iyo ifmiga qofka saaran ee macnawiga ahe naar iyo cadaab lagu geli lahaa ilahay wuxuu kaga dhaafayaa shantaas salaadood sida webi oo qofka ku dabaasha shan jeer ilaahay uu maarata ugu dahiro ee jirkiisa iyo wasaqdiisa ay uga nadiif noqoto waxaddaana abu bakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiya can axmed xan abi sufyaan dalxa can jaabirin ho bn cabdilaahi weeyaane jaabir bn cabdilaahi bn camr bn xaraam asulami banu salm qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam nabiga wuxuu yidhi maalu salawaati alkhams salaahdaa shantaa tilmaantoodu ka maali nahrin jaarin wadi qulqulayo kale wey amrin mool ah biyaha yar iyo biyaha badan waxaa qofka jirkiisa camini oo suu rabo uu biyaha isu gaadhsiini markay mool yihiin biyo moola wey wax yaroo dhay ah oo irfa maahee calaa baabi axadikum haddana wax meel fog loo aado ood sii oo sii wasakoobi oo siyo ku sii mari maahee calaa baabi axadikum axadkiina albaabkiisuu maraya yaktasilu minhu wuxuu ku qabaysaa kula yawmin maalin walba hamsa maraatin shan jeer buu ku qabaysan arrintaasi si waxaa loo fahmayaa wasaqinana ku hadaynin sidaasoo kale way salaadaha shanta qaala qaala alxasanu maa yubqii dalika min adarab wax wasaa maa yubqi oo maxaa ku hadhi dalikaas min adarabi wasaa maxaa ku hadhi waa maya wasa kumaarayso قال xdثna abubكر بن abi شhayba وزهير بن xrbi qال xadثna يزيد بن hاrون أخبرna محaمد بن مطرف عن زaيد بن أسلم الcdوي عن cطاء بن يسار عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي slى الله عليه وسلم قاaل maن غdا qofkii ka laha ilى المسجد maساaجka salaada subax iyo niska hore aw raaxa duur iyo casar iyo wixii ka dambeeya acad allahu ilahay wuxuu u diyaariya low asaga fi ljannati jannada nuzula ilaahay martigelyo u diyaarinaya kullamaa qadaa mar kasta uu kalahayo aw uu sii caraabayo jannadaa loo sii diyaarin oo nusul axadka wax martigelinaya waa allah subxaanahu wa tacaala ilahay baa martigelinaya oo martigelyo u diyaarinaya masaajidka intuu socdo jannadiisii iyo gurigiisiiba iyo meeshii ilahay jannada ka gelin laha yaa war war loo sii qurxin oo loo sii hagaajin fadli weyn wey baabu fadli ljuluusi fadhiga fi musallaa <clears throat> la fadhiisto bacda subxi subaxa gadaashiisa salaada subax markii la dugado salaada subax markii la tukado in la fadhiisto ilaa qoraxda ka soo baxda ilan salaada subax ilaa duhur way kala fog yihiin ayagoo salaada subax waxaa wey ilaa qoraxda ka soo baxda wey wa fadli masaajida masaajidda fadliga ay leedahay masaajiddu sidoodaba fadliga ay ka fadli badan yihin meelaha kale waa meel fadhigooda keli ajaradkeeda suuqa haddaad fadhiisato ajir kama helaysid gurigaada haddaad fadhiisataan ajir kama helaysid haddaad acmaal kale iyo wax kale aad la soconin laakiin masjidka mujarad aad fadhido niyadaadana aad raaciso ajir baa kuu socda xadaana axmed bin cabdillahi bin yunus qaala xadaana zuhayr xadaana simaaqxa xadaana yaxya bnu yaxya walafdula qaala akhbarana abu khayama can simaaq ibnu xarbin qaal abu khayamana waa zuhayr zuhayrkaa u weyaan abu khayama waxa luu leeyahay ibnu xarb ilmasri can simaaq ibnu xarb qaala qultu lijaabir bni samurata waxaan ku akunta tujaalisu rasuul allah nimankii taabiciintaha saxaabada markay soo gaareen oo nabi maxamed oo dhintay saxaabada maarata ay soo gaareen mar walbaba nabiga calayh salaatu wasalaam bay ka dhadhansanayaan saxaabadii nabiga ka dhadhansanayaan nabiga ma la fadhiisan jirtay su-aal ma weydiisay iyo muxuu ka yidhi akunta tujaalisu rasuul allah nabiga ma la fadhiisan jirtay sala allah alay wasalam waa saxaabi wuxuu saa ku leehay qaala saxaabi wuxuu yidhi nacam kaiiran in badan in badan baa la fadhiisan jiray in badan ayaa nabiga la fadhiisan jiray sala allah aleh wasalam kaana laa yaquumu min musallaah kama kici jirin meeshuu ku tukaday alladii yusallii fiihi subxa subaxa meeshuu ku tukaday kama kici jirin aw ilqadaad salaada subax xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxda ka soo baxdo fa idaa dalacat ishamsu markay qoraxda soo baxdo qaama waa kici jiree wa kaanuu yataxadauun markay qoraxda soo baxdu nabiga kici jiray calayhi salaatu wasalaam oo danihiisii iyo howlihii caamkii iyo howlihii dowladda iyo muslimiinta ayuu qabsan jiray wa kaanuu yataxadauun saxaabadu way sheekaysan jireen markay salaada ka baxaan oo yarwar wardiyaan xogo waala sheekaysan jiray oo masjid gudihiisa haddaad ku sheekaysa sheeko mubaaxa oo waxa marka cibaadadii iyo khayrkiina aan kaa mashquulinin xogo yar mararka qaar in la yar sheekaysto wax la oo xataa waxyaalo maaragtay qariibah oo lasoo maray iyo laisweydiiyo o layar qoslo waxba dhibaataa ah maleh <clears throat> oo laguma laha <clears throat> mar walbaba inaad ningaxnaato oo uun aad ku jirto xaalad kaaaba ah xaalad ka'aaba ah oon furfuraan iyo farax iyo mooraan aan lahayn lama ma aha ogo waxaa la rabaa marka qaar inaad marax lagu yar daro oo la yar maarata sheekaysto oo la yar fahmaysto oo la yar muusoodo oo sheekooyin iyo qosol ay dhacaan mar naftaas kaga baahan naftaa weheshadi nashaad iyo fahmaa laga heli marka wa kaanuu yataxadauun fii amri ljaahiliya waxay ka sheekaysan jireen umuurtii jaahiliga soo mareen rag waaweyn ayagoo odayaalah soo islaamay bay ahaayeen oo gaalnimo inta kusoo jiray foolxumo badan oo ay sameeyeen oo muctaqadka ah iyo afcaal xun meele ay ku ooyi jireen iyo waxay u sujuudi jireen iyo waxyaala ay beri jireen gacmaha udhigan jireen iyo maanta sidai mashriq iyo maqrib arrintii u kala tahay tawxiidkiiyo caqiidadii markuu galay war miyaan waaleen markaa waxaan samayn jiray heelow markaa waxaa samayn jirtay maalinkan waxaa samaynaya makasaafayaad xakuun ay qoslayaan wayatabasam nabigana waa muusoon sal allah alay wasalam ilan waa maqlaay sheekadooda buu dhegta ka maqlaya nabigu waa muusoonaya calayhi salaatu wasalam waa qoslayaan markaa war maxaad u qoslaysaan iyo hawshaa waxaa ugu sheekaysanayaa muna dhihi jiren nabiga sala allah alay wasalam waa u daayay laakiin waa in aadaab ay la socoto masjidka oo la ilaaliyo xurmadiisii buuq iyo qaylo dheer laga ilaaliyo tashwiishii dadka oo meelaha fadhiyaha cibaadaysanaya ama salaad tukanaya oo ama qur-aan akrisanaya oon la tashwiishinin xaalado gaara inay wixii tahay wax mustamiro mar walbaba uun sheeko loo soo doonanayo masaajidka inaanan ahayn aadaabta sharciga marci waa inay taho la ilaaliyo mararka qaar marka arrimuhu saas weeyaan oo way samayn jireen salafku markii ay ku yar noogaan ogow ama cibaadaha ay muddo badan cibaadaystaan ama duruusta akhrinteeda mararka qaar waxay la soo bixi jireen waxyaalaha fukahaadka iyo qisaska iyo waxyaalahaas ayaa la qaadan jiray waxooga nafta maarata lagu yar soofeyn jiray nabigana calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa iyagoo arrimaha muhimka ee ugu wanaagsan masaajidka la dhisaa ka mida masaajid la dhiso waa cibaadada ugu muhiimsan bay ka mid tahay markaasay gabayga iyo muxuu ahaa hadalka eh, anaashiidda yay qaadi jireen nabigana calayhi salaatu wasalaam mararka qaar hadalladoodu soo isqaadan jiray markaasuu deena ku darsan jiray sala allahu caleyh waali wasalam ibnu rawaaxa iyo hadalladi uu yidhi iyo waa kusoo qaadin jira rasuulka sala allah alay wasalam markii la socdo oo jihaad lagu jiro oo iyaduna xaalad cajis iyo malaalo iyo hurdo iyo daal la dareemana saxaabada nabiga alay salam waxay jeclaan jireen qof u gabya oo marka deena waddada dadka mariya oo lagu wada maro ayay jeclaan jireen waxaasoo dhanba waxaa weeyaan waa shareecadeennu iyo xaalaadkeeda mid walbaba meesha ku haboon sida loo marinayo ee aan keli ayna u ahayn un ilaa ilaa midigii mid waxba fiirin karta ma aha xaaraama baa lagaa ilaaliyey waxyaalaha mubaaxa aana mararka qaar waad ku bannaantahay inaad ku yar tawasucdood la imaato ayb waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana wakiic can sufyaan qaala abu bakr waxadaana bnu bishrin can zakariya kilaahuma can simaakin can jaabir bni samurata ana nabiya sala allah alay wasalam kaana idaa salla alfajra wuxuu ahaa salaadda suxba ku tukado jalasa fii musallahu buu fadhiisan jiray xataa meesha ku tukaday xataa tadawca shamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo xasnaan xaalay tahay baydaaa naqiya iyadoo cad oy bannaanka usoo noqoto deena guduudkii iyo wuxuu ka baxoo caddaato markaasuu soo bixi jiray sala allah aleh wasalam xilligaa marka qoraxda haddii soo baxday waxaa kuu bannaan inaad salaatuduxa tukato ilan salaatuduxadu waxay ka bilaabataa qoraxda markay soo baxdo wa qiida rumxin waran qadarkiis ilaa laga gaaro duhurka intaas ama istiwaan intaa way joogaysaa salaada muxuu ahaa duxada la yidhaahdo amaa xadiidka ku soo arooray fi sunani tirmidi oo ninkii salaada subax kadib fadhiistaa ilaa ay qoraxda u soo baxdo kaanat lahu xajatan wa taama taama taama saddex jeer xaji cumro oo taama qof la yimi sunanu tirmidi buu ku suganya xadiikaasna fiihi dacfun dacfibaa ku sugan dacfibaa ku sugan laakiin midkan fii saxiix muslim ku sugan oo nabiga intaa inuu fadhiyo wardiga la imaan jiray qoraxdaale ay soo dhexi jirtay iyo markii lagu daro xilligaas oo xilligii salaatu duxada ay la gaaray iyo salaatulishraaqa ah oo ajirkii duxadana aad heli kuwaasaa kaaga filan oo waxuu ahaa ajirkii sidiisii baad u helaysaa insha allah وxadana qtayba وabu bakr بn abi shayba qaala xadana abuاأxwas xaa qaala وxadana ibn muثنى اlcanaز وibn bashaar qaala xadana mحamed بn jaعفari xadana شhucba kilaahuma can simaak bhada اisnaad wlam yaqula xasnaha mina dhihin وxadana haaruun bn macruufi وإsxaaq bn muسى اlansaariyu qaala xadana anas bn ciyaad qaala xadana ibn abi dubaabin fii riwaayati haarun wafii xadiiثi اlansaariyi xadana xaarif ayuu yihi xan cabdiraxmaan ibn mihraan can mawla abi hurayrata can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اla alay slam qaal axabu lbilaadi ila allah bilaad wuxuu ilaahay ugu jecel yahay masaajiduha masaajideeda hadda bilaad waxaa loo jeedaa amaakinta ilan masaajidu bilaad ma noqoto ee bilaaday ka mid tahay marka axabulbilaadi waxaa loo jeeda axabulamaakini riwaayo kalaa weliba fasirayso axabu lbiqaaci ila allah axabu lbiqaac marka makaan iyo buqco waxaa ilaahay ugu jecel yahay masaajiduha masaajida wabqadu lbilaadi ilaahay meel iyo ardo wuxuu u necab yahay ilallahi aswaaquha suuqada lanna suuqaasi beeca iyo waxaa xalaasha ee lagu wado ee fiican taas ayadaa lagama hadlaayo laakiin maxaa iskugu imaada suuqa xumaan o dhan ba iskugu imaan karta dadkiiba maarata beecoodii ku dhaarta dhaar beena mid riba isticmaala mid khayaamo iyo qishii isdabamarin mid wax feegahoon sax ahayn dadka uga dhiga wax saxa uga dhiga intaasoo way dhacdaa iyo laqwigii faraha badnaa ee sidaasaa nacaabka keenaya anqad lbilaad ila llahi aswaaquha marka waxaa weye fi lxadiidi ibaatu sifat lxubi walbugdi lilahi subxana wa tacaala ilaahay oo loo ibaatiyo sifada xubiga iyo buqdiga sida labadaa sifo in ilaahay loo ibaatiyo subxana wa tacaala ilan bacd alfiraqi daalla ayaa diiday almuctazila iyo jahmiyadii iyo firaqaas waa diidan yihiin sifaadkaa ayaga ah way diidan yihiin haddaa shaaciradu sifat lxubi iyo buqdi way ta'wiilinayaan waxayna ogol yihiin xagga kale sifat iraada iraadadii way ogol yihiin xubigana way diidayaan oo markii laga hadlo siday u falsafeeya waxay leeyihin xubbi maxabbo waxaa la yidhaahdaa qofka wax jecel inuu maarata u iisho an yamiila almuxib ilaa shayin lahu manfaca wax manfaca leh inuu u iisho oo uu jeclaado taasna ilahay waa ka mustaxiil subxaana wa tacaala inuu wax manfaco ah u wax kale uu u filo iraadaduna waa sidaasoo qofku wuxuu doona iraadada waxa weye inuu doono waa xagga makhluuqa marka laga hadlayo inuu doono oo an yamiila qofka wax doonaya muriidkaa ilaa maa lahu fiihi manfaca wax manfaca ugu jirto inuu doono marka in iraadadina ay ogolaadaan maxabadina ay diidaan waxaa weeye waa tanaaqud walidaalika ahlu sunnahu waxay dhahaan alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdi alaakhar qolada maaratay sifaatka qaarna ogolaan qaarna diidaaya sidaasaa lagu radiyaa shubhadooda sifaatka qaar haddaad ogolaatay oo ilaah u ibaataysay subxaana qaarka kalena dee waxay ku kala duwan yihin male tanna ilaahaybaa sifadaas iskale tanna ilahay baa iskaleh inaad tanna ta'wiiliso tanna calaa xaqiiqati aad ku xumbaarto isku mid wey haddaad tidhaahdo maxabadan makhluuqii bay shabihi iraadadan ayadana maxaad ka dhihi bay ka dhiganta haddaad tidhahdo iraadada ilaahay waa mid u khaasa oo taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi isaga u cunanta u cunanta haddaad tidhahdana wakadalika almaxabatu waalbuqdu ayadana waa sidoo kale marka alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fi bacdi alaakhar kuwa markaa sifaadka diidan dhammaanteed oo jahmiyadii muctasilada ahna waxaa la dhahayaa ilaahay daatadiisay ogan yihiin sifaad way diidayaan oo waxay leeyihiin samiicun laa ka samcin iyo basiirun laa ka basari wax bay leeyihiin marka haddii ilahay daatadiisa adoo kalateen alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat ilaahay daatadiisa makhluuqa miyuu waa maya sifaadkan aad leedihiin makhluuqu yaa lagu waa ta'wiilinaynaa daatada ilaahay subxaanahu wa tacala haddaad qirteen sifaadkana waa inaad u qirtaan ila sifayo daata ma kala baxaane alqowlu fi sifaati kalqowli fi daati ba ayaana la dhihi siduu ilaahay daatadiisa makhluuqa uuna u shabahaynin oo u khilaafsan yahay sifaadkiisana makhluuqa waa khilaafsan yahay ayaa saasa looga jawaabaya baabu man axaqa bilimaama man axaqu bilimaama imaamnimada yaa u xaqnimo badan salaadda jamaacadeed baan kusoo jirray jamaacadu macnaheedana waxaa weeyaan in qof liska hormariyo inta kalena ay ku daba tukadaan ayaa jamaaca la dhahaa yaa u xaqnimo badan inuu imaam dadku u noqdo xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu ariif albaqlaan qaala xadaana abu cawaanata alwadax can qataadata can abi nadra can abi saciidin اlqudriyi qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ida kaanuu alaaatan saddex dadku markay yihiin falyaummahum imaam ha u noqdo axaduhum midkood wa axaquhum bilimaama midka ugu xaqnimo badan ee ugu mudan inuu imaam noqdona aqra'uhum ka qur-aanka ugu yaqaano wey saasuu nabig alayh isalaatu wasalaam marka koobaad ida kaanuu alaaa mafhuumkaas mafhuum alcadad baa la yidhaahdaa mafaahiimta marka laga hadlaayo ile nasku manduuq iyo mafhuum buu leeyahay manduuq iyo mafhuum mafhuumkii baa mukhaalafo iyo muwaafaqo noqda marka hadda ida kaanuu alaaatantad mafhuum mukhaalafo ma leh oo mafhuumulcadad baa la yidhahdaa laqab iyo mafhuumulcadad waxay ka mid yihiin min adcafi almafaahiim ayay ka mid yihiin saddex haddii la yidhi macnaheedu ma aha labo inaan jamaaco lagu tukan karin ma aha ida kaanuu alaaa falyumum axadum laakiin hadday laba yihiin yuuna mid imaam noqonin lagama qaadanayo ee waxaa weeyaan saddex hadday yihiin imaam ha samaystaano labana iyaduna waa lamid oo riwaayo kale xadii kala kuu cadeeyey ah, midkiinamfalyamkum axadukum ba soo orortay midkiin imaam haynin noqdo falyawmahum axaduhum midkood wa axaquhum bilimaam aqra'uhum ka qur-aanka uu yaqaana aqra'uhum wey meeshaan ayadana waxaa weeyaan ahlucilmiga iyo fuqahada masaaisha ay ka hadlaan bay ka mid tahay oo madhabu abu xaniifa iyo axmed iyo bacda asxaab shaaficiyi siduu imaam nawowi leeyahay waxaa weeyaan yuqadamu alaqra'u can alafqah faqiihi iyo qaari hadday isqabtaan waxaa la hormarinayaa qaariga naska xadiikaas sidaanahe qaar culamada kamidoo ah maali iyo shaafici qaarkood waay leeyiin alfaqiihu muqadamun can ilaqrab faqiiha la hormarin qofka qur-aanka yaqaana maxaa yeelay waxa salaada ay u baahan tahay qira qur-aan waxay salaadda u baahan tahay waa shay madbuuda oo kooban waay faatixadood haddaad sugi karto salaaddii waxaa weeye way ka asixi qiradii qirada waajibka kuwa oo faatixada waajib kuwa haddaad faatixada taqaano khalaas way ka asaxday laakiin waxaa looga baahan yahay fiqiga fiqu salaad ee salaada kusoo darrin kara ee u baahan in salaada lagu dhex maareeyo fiqiga iyo fahamkaasi aad buu u yahay walidaalika qof faatixada yaqaana laakiin xagga kale faqiiha yaa laga hormarin bay leeyihin qof qur-aanka yaqaanuun faqiih ahayn aan faqiih ahayn laakiin markuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yowma qowm aqra'hum likitaab illah aqra'uhum aqra'u saxaaba saxaabada kuwada quraada ah dhanka kale waxay ahayn fuqahay ahayn lianna waa ibnu mascuud dhihi jiray allahu canhu toban aayadood markaan baranno maana sii gudbi jirin ilaa aan macnaheedii aan ka baranno markaasaan tacallama alcilma waalcamala cilmigii iyo camalkii bay isla wada qaateen hal mara ay isla wada qaateen sidaa darteed waxaa weeyaan alaqra huwa alafqah haddayse dhacdo qof qur-aanka yaqaano oo meelaha qur-aanka uun soo bartay oo subax iyo wax ku soo xifdiye oo aan salaadba aan garayn hadday noqoto dee markaa iyada waxaa weeyaan qofka salaadda yaqaana laga hormarinaya yaa laga hormarinaya ayb qaala waxadaanaa muxamed ibnu muhanaa muxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa shucbaxaa xadaana abubakr bn abi shaybata qala xadana abu khaalid alaxmar sulaymaan can saciid bin abi caruurata xaa waxadaana abu qasaan almisbiciyu qala xadaana ibnu caad huwa bnu hishaam qaala xadaanii abi kulluhum an qataada bihada isna mila mutaabacaw soo ogaata in badan ba mutaaaa soo ogaana mujalladaadka hore haddaan ku soo ogaanay khalaas saa ku sacaw waxadaana moxamed ibnu muhanaa qaala xadaana saalim ibnu nuuxa xadana xasan bnu ciisa qaal xadana ibn umar cabdulahi jamica can aljurayriy can abi nabrata can abi saciid can ibnidrihi qal xadana abu bakr bn abi shayb abu saciid ashaju kilaahuma can abi khaalidin qaala abu bakr xadana abu khaalid axmar sulaymaan ibnu xayaan can axmed isaguna sulaymaan baa dhahay can ismaaciil bn raja can aws bn damxajin can abi mascuud alansaari radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal la alay slam wuxuu yidhi yaumu lqowma qowmka waxaa imaam u noqoni aqra'uhum ka ugu yaqaana qirada likitaabillah ilahay kitaabkiisa aqra'um likitaab illah fain kaanuu hadday yihiin dadku fii qira'ati sawaa wixii meesha imaada qur-aanka waa isku meel buu joogaa ama waa isquraa weeye faaclamu bisunna ka sunnada ugu yaqaana ayaa la horumaysiinaya markaas oo fiqigii fahsan fain kaanuu lannahu afqahum buu soo geliy bisunna fain kaanuu fi sunnati sawaa sunnaduna waa ka siman yihiin axaadiis iyo fiqigii faaqdamuhum ka uga horey aqdamuhum hijratan ka uga horreeya xagga hijrada oo mid muhaajir ah hijradun waxaa weeyaan in laga tago bilaad اlkufri ilaa bilaad اlislaam dhul gaalo ay kugu dhibtay laga tago meel islaam uu joogaa deeaad hijradeed waynaad joogaysaayoo baaqiya ilaa yowm alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaaro hijradu way jiri mar kastoo qof muslima diintiisii iyo naftiisii iyo maalkiisii awaashi noloshiisa ay ku adkaataba waxaa loo ogolaya inuu ka tago oo lam takun ardullahi waasaa fa tuhaajiru fiihay inuu hijroodaano meel kale iska aadaan baa u bannaan marka qof muhaajiri iyo qof deegaana hadday qur-aankiiba isla yaqaanaan sunnadiina iska yaqaanaan muhaajirka la hormarin fain kaanuu fii hijrati sawa hijrada hadday ku siman yihiin faaqdamuhum silma haddii ay yihiin dad soo islaamay kooda islaamnimada u soo horreeyey kuna laba bilood buu muslim yahay kuna hal bila kii labada bilood muslimkana waa la hormarin walaa ya'umanna arajulu ninka yuuna imaam noqonin alrajula nin kale fii suldaanihi jagadiisii meesha uu fadhiyey ee madaxda ka ahae suldaanka uu ka ahaa yuuna imaamu noqonin walow midkaasi suldadiisa la imaaday qur-aanka baa laga yaqaana hadduu imaam raatiba yahay imaam raatiba oo masaajid joogay qur-aankana lagaba yaqaano mid qur-aanka yaqaano xaafida uu u yimaado soo siyaarto waa inuu ma'muumiinta ku darmado kan suldadiisii buu fadhiyaa maanta fii suldaani buu fadhiyaa waa masalau ibtida walistidaama marka hore awsha la bilaabaaya laleeyahay imaam noo noqoni aqra'um likitaab illahi ba osha lagu dhufanoo la taaban oo le hebelo adiga qur-aanka na tuji haddayse dhacdo qof suldadii ku habsaday oo masaajidka fadhiya oo arrintii sii wata oo raatiba ka asagee raatibka ah mid gadaal ka yimid waa laga horeeyaa kaas suldadiisuu fadhiyaa walaa yaqcudka gurigiisa fadhi sidoo kale gurigiisibaa loogu imaado lagu soo booqday asagona sidoo kale kaasaa la hormarin maahee suldaankii magaaladaba haystay yaa masaajid imaaday ka asaga ee suldada caam ka leh yaa midka suldada khaas kale ka horeeya oo imaamka asagaa maanta gadaal buu mari walaa yaqcud fadhiisan maha yuuna fadhiisanin fii beytii gurigiisa yuuna iska fadhiisanin kii yimid ee martidahaa calaa takriimatihi midkii martida loo ahaa takriimadiisii yuuna iskaga fadhiisanin ilaa biidnihi saaxiibulbeydka inuu mooyane takriimada de inuu kalaaminay gogashii ficneed kursiguu ku fadhiisan jiray arrimaha noocaas oo kale ah qofkii guriga lahaa ama meesha iska lahaa ama xafiiska kursigiisii inuu yihahdo ku fadhiisa mooya ku fadhiisato ma bannaana kuma fadhiisan kartid iftiyaad baa la gacan dhaaf wey ma bannaana ayib calaa takriimati ila biidnihi qaar culamada kamida waxay ka soo qaadanayaan waxay ku darayaan cuntada cuntada haddii lasoo dhigo marti uu qofku yahay cunto lasoo dhigo cuntada ayaga ah qofku intuu kacoo furub yihahdo cuntadiisa xanka halka tagadee iskaga bilaabo ilaa biidnihi inuu idmo mooyeene maya inuu idmo mooyeene idankaama ha ahaado idan lafdi ah oo alaa ta'kuluunadii yidhi markii uu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam cuntada u dhigay oo hor dhigay wuxuu irmaada cuntaan waa lafdi ama waa mid oo muxuu ahaa curfi ah mid curfi ah weeyaan ama xukmiyaho la ogyahay haddii curfiga dadka iyo caadada dadka ay noqdaan in cuntada haddii qofka uu soo dhigo oo martidii iyo dadkii la casuumaya loo soo daadiyo inay iska cunaan oo idan la damba la sugin curfiga hadduu yahay alcurfu macmuulun weeyaano waa wacmal fali qaala alashaju fii riwaayatihi makaana silman sinan buu yidhi qaala xadaana abu kurayb moxamed bn lcalaa qaala xadaana abu mucaawiyata xaa waxadaana isxaaq akhbarana jariir wa abu mucaawiyata xaa waxadaana alashaju xadaana ibnu fudayl xaa waxadaana ibn abi cumar xadaana sufyaan kulum can acmash bi hada isnaadi mihla qaala waxadaana moxamed bn muhana bn bashaar qaala bn muana xadaana maxamed bnu jacfar can shucbata can ismaaciil bn rajaa qaala samictu aws bnu damcaj ayaan maqlo yaquulu lasamictu aba mascuudin radi allahu canhu yaquul qaala lana rasuulu اllah sala اllahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu nagu yidhi yowmu lqowma qowm waxaa imaam u noqonaya aqra'u min kitaab illah qofka qur-aanka uu yaqaana aqra ayaa la yidhi oo waxay qaadlayaan xataa qaarkood ma xagga xifdigaa la fiirin mise xagga tajwiidkaa la fiirinaya oo qofki inuu xaafid yaha dhici karta laakiin uuna mujawid ahayn tartiilkii iyo addihii uu ka xun yahay xaggaas iyo ka niqaashaanay culammadu ka hadlaan ayuma yuqadam kee la hormarin oo masale ay ka hadlaan waa ijtihaadi wa qira'atan xagga qirada koodii u horreeyey aqdamuhum qiraa'a qur'aan barashada fain kaanat qira'atuhum sawaa ama taa horay xoojinaysa fain kaanat qira'atuhum sawaa hadday qiradooda siman tahay falyawmahum aqdamuhum hijratan ka hijrada ugu horreeyey fain kaanuu fi lhijra waa goorma laakiin tartiibka xadiidkan kii horaa ka fiican qirada waxaa ku xigta aclamahum bisunna haddii sunnadaysiman yihiin markaasa hijrada la aadi fain kaanuu fi lhijra haddii hijrada iyo ninka dhulkiisa ka yimid dhulkala yimid uu qof kaga horeeyo sawaa hadday ku siman yihiin falyawmahum akbarahum sinna dada waa lasku abtirsan waa lasku datirsan waa laisku datirsan oo qur-aankii waa isla yaqaanaan sunnadii iyo fiqigii waa isla yaqaanaan muhaajiriin bay isla wada noqdeen labadoodiba ama iyagoo idilba markaasaa waxaa leeyaha noogu duqsan ilayn da'da iyo duqnimadu ayaduna ahmiyad bay leedahay qofkan kaa duqsane intaas muslim soo ahaaye muwaxid soo ahaaye ahlu salaad soo ahaaye oo intaasu ajir la yimid fadlibuu ku dheeryahay fadlibuu ku dheeryahay walidaalika nabiga dhihi jiray kabir kabir qofka weyn baa la horraysiinayaa walaa ta'umanna rajul rajula ninna imaam ha noqonin fii ahli ehelkiisi <clears throat> gurigiisii imaam ha noqonin walaa fii sulطaanihi meeluu madax ka yahayna imaam lagu noqon maayo walaa tajlis ha fadhiisana calaa takrimatihi meesha isaga lagu karaameynayo ee isaga maarata gurigiisi iyo alaabtiisi iyo gogashiisi iyo kursigiisi iyo sariirtiisi iyo isaga lagu ixtiraami jiray aad iskaga fadhiisan fii beyti gurigiisa kudhex yaala ilaa yaadana inuu ku fasaxa mooyaane oo biidni idankiisa mooyaane waxyaalaha aadaabtae sharciga ilaaliyey iyo nidaamka iyo ixtiraamka iyo kala dambeynta ee shareecaduna baraysa weeyaan shareecaduna sideedoo kala dambeyn iyo isqadarin bay ku socotaa waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana ismaaciil bn ibraahiim qaala xadaana ayuub an abi qiraabata can maalik ibni xuwayrisin qaal atayna rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan u imaanay waa dalabat lcilmi arda wey oo soo xereeya nabigu u yimid wa naxnu shababatun mutaqaaribuun waxaan ahayn niman dhallinyaro oo isku dhadhow ayaan ahayn xagga da'da oo jamaacay ahaayeen fa aqamnaa cindah nabiga agtiisa waxaan ku nagaanay ishriina leylatan labaatan beri ayay nabiga la joogeen oo salaadihii shantahaa ay la tukanayeen oy wacdigiisa dhegaysanayeen khudbooyinkiisa iyo jumcada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xalqadiisa iyo cilmigiisa iyo tawjihiisa ay maarata dhegaysanayeen oo ficilkiisa iyo siiradiisana ay fiirsanayeen marka waa labaatan beri oo murakas ah labaatan beri oo wax kale aan la haynin koos waxay qaateen iyo siminaar qiimo badan ayay qaateen iyo dowlo fiican ayay qaateen niman inay waxweeleeyaan u yimid oo niyad hayana way ahaayeen marka cilmi badan baa la qaaday labaatanka beri wa kaana rasuulula ilan dowraadka waad artayo dowlaadka waa muhim markii dowlo laga hadlaayo culuum fara badanoo la soo aruuriyey oo toddoba beri oo toban beri la sii daynayo wax badanoo culuuma ninkii intuu si fiican u dabdiyo si fiican u xifdiyo la qaato macluumaadkaas la soo aruuriyey hal meel faylo badan bay leedahay wa kaana rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa raxiima mid naxariis badan ra-uf raxiim buu ahaa naxariis badan raqiiqan qalbi jiicsanoo rafiiqoo dhibrin badan buu ahaa fadanna wuxuu u maleeyey annaa qad ishtaqnaa inaan u hidowno jeclaanay ahlan reerkaanay labaatan beri hadda masaajidka ay saaxanayaan oo duruuftooda maciishigaa isbedeshay oo intaa ay waxbaranayaan si mukafaf ah. marka xoogow daalah iyo inay cidihii hadda u hiloobeeno jeclaadeen ayuu nabigu dareemay calayh isalaatu wasalaam qofkuna mooraal buu ku shaqeeyaa iyo niyad fasa'alanaa wuxuuna weydiiyey caman taraknaa dadkan ka nimid oo min ahaaliina reerahanagi reerihii ka warramaya xaaladahoodii iyo fa ahbarnaahu waan u warrannay faqaala nabigu wuxuu yidhi irjicuu ku laabta ilaa ahliikum reerkiinni ku laabta faaqiimuu fiihim dhex jooga ayagoo la jooga wacallimuuhum bara waxaad barateen dirba waxaa laga dhigay dad ducaada oo dadka waxbara intii ay barteen ay sugeen oo mar ay dadka la raba inay gaarsiiyaan wax kaleoo sheeko ah iyo waxaan meerka tajiirin kuma darayaane intaaad barateen gaarsiin wey wixii kale markay soo gaadho allahu aclam iyo laa adri waa inaad tidhaahdo wamuruuhum amra wixii marka awaamir oo sharcihood maqasheen amra fa idaa xadarat asalaatu salaadda markay gasho falyu'adin lakum axadukum mid una haynii aadaamo uma layaumakum akbarukum ka idigu weyn imaam hayn noqdo midka idigu weyn intiinan hadda isla imaatay imaam haynii noqduu nabiga calayh isalaatu wasalaam martabada ugu horraysa maxay ahayd aqra'um ka qur-aanka ugu yaqaana samaheen ta ku xigtana maxay ahayd sunnada ka ugu yaqaana ta saddexaadna maxay ahayd hijrada saddexdiiba waa hadda waa laga booday maxaa lagu dhacay da'di sinan maxaa sababto ay tahay waxay ahayen niman isla iskumar yimid bay ahayd qur-aanka iskumar bay bilaabeen oo qur-aanka ka dhagaysteen nabig alay salaam sunnadii iyo axaadiis isku meel bay u joogaa qur-aanka isku meel buu u joogaa cashirkii imaanshihii waa isla imaadeen mayna kala horreynin marka waxaa loo gudbay tallaabadii afraad baa loo gudbay kaa u daweyn ee inagu daweyn midkaa ku xurmeeya oo imaam hanii noqdo waxadaanaa abu rabiic الzahraani wakhalf bn hishaam qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa xamaad can ayuuba bihada اlisnaad xadaana u bn abi cumara qaala xadaana cabdulwahaab aثaqafi can ayuuba qaala qaala lii abu qilaaba wuxuu yidhi xadaana malik ibnu xuwayriin abu sulaymaan radia allahu canhu ardaa ataytu rasuul allah nabiga alayh salaam baan u imaaday fii naasin dad anoo la socda wa naxnu shabaabatu mutaqaaribuun dhallinyaro isku dhadhowaanin xagga da'da waa mutaqaarib laakiin mid ka da sarreeya oo haldheeraadka iskala ka weyn waa jiraa way isku isku dhadhow yihiin saa darteed buu nabigu yidhi akrabarkum sinna ka inigu weyn wاkhtasa jamiican alxadiida nimanka mutaabacada wata binaxwi xadiid ibni culaya ay ka sheekeeyeen ismaaciil ibnu culaya ibnu ibraahim ibnu muqsim ibnu miqsim bay mutaabicinayaan riwaayadiisa hadda aan soo maray riwaayada aan soo maray ismaaciil ibnu ibraahim ninkaa ismaaciil binu ibraahim la yidhi sanadka midkaa waa midka ibnu culaya lagu leeyahay ibnu culayada aad maqlayso waa ismaaciil ibnu ibraahim marka muslim raximah llahu tacaala wuu isticmaalaa marra magac buu kuu sheegi marra kunyo marra laqab marka waa dee waxuu ahaa xaaqid naaqida ayuu ahaa sidiisoo kale inaan nahay buu malaynayaa ismaaciil bin ibraahim buuna yidhi halkana wuxuuna yidhi bimili xadiii ibni culaya binaxwi xadiii ibni culaya marka ismaaciil ibnu culaya wuxuu ka warinaya ayub ibn abi tamiima waxaad fiirin ayub yaa ka warinaya sanadkan ayub yaa ka warinaya ayaad fiirinaysaa waxaa ka warinaya cabdilwahaab cabdilwahaab athaqafi ayaa ka warinaya can ayuuba waa kukure qaali abu qilaaba riwaayadan kalena khaalid alxadaa ama cabdwahaab aaqafi cabdulwahaab aaqafi riwaayadan kalena waa ku jira isaguna cabdulwahaab aaqafi can abi qilaaba can malik ayb marka middaa hore cabdulwahaab aaqafi can ayuub ayuu ahaa cabdulwahaab aaqafi can ayuub nacam ayb marka wuxuu ku yii binaxwi xadiid ibni culaya mutaabacadu saas weeye macnaheedu oo ibnu culaya iyo cabdiwahaab ayuun bay ka wariyeen oo majmaca iskugu imaadeen labada xadiid halkaas iskugu imaadeen riwaayada kale ee mutaabacada bihada isnaadna xamaad wey waa xamaad can ayuub wey markaasuu wuxuu ku waqtasaa jamiica alxadiia binaxwi xadiid ibni culaya qala waxadaana isxaaq bn ibrahim alxandali qala akhbarana cabdilwahaab alhaqafi can khalid alxadaa ibni mihraab an abi ilaabataamutaa an maalikin oo riwaayadan hadda waa mutaabacadan waa mutaabaa qaaira mutaabaca qaasira wey tii hore taamay ahayd hadda cabdulwahab athaqafi yarwi can khaalid meesha abayub riwaayada hore ayuuba uu ka warinayay hadda khaalid buu ka wariyey khaalid baa abiqilaaba ka warinaya marka mutaabaca qaasira bidaraja ayaa la yihahdaa can maalik ibn xuwayriin qaala ataytu nabiya anu umaal alayh slam ana wasaaxibu lii falama aradnaa markaan riwaayada horena waxay ahayd wanaxnu shababa mutaqaaribuun jamac bay ahayd tanna ana wa saaxibun lii marka isma anfirayaan labadanaa su-aasha iyo nabiga macasalaabeynta yaa u yimid kuwii kale iyaguba haddana isku qabto wuxuu yidhi yawmukum aqrawkum muxuu ah falyaadin axadukum midkiin haddii adeeno walyawmukum akbarukum sinna marka jamac baa loola hadlaayay markii lala hadlaayey imaanshahana labadan falama aradna aliqfaala inaan noqono markaan damcnay min cindihi nabiga agtiisa qaala lana wuxuu nagu yidhi idaa xadarati salaatu faadinaa aadaama labadiina hadda alla hadlaysa uma aqiima aqima walyowmakuma akbarukuma kiina weyn hayni aqimo riwaayatu xadiid min macna rawaadu duruq badan bay iskaga imaataa mara jamac mara marka jamac bay ahaayeen shabaab koox bay ahaayeen waxadaanaahu abu saciid ashaju qaala xadaanaa xafsun yani ibnu khiyaaf qala xadaana khaalid xada bihada isnad wazaad qaala xada wakaana mutaqaaribayna fi qira'a waxaa laga fahmaya xadiidkan cilmiga qofka wuxuu barto ee maqlo oo dhagaysto inuu dadka gaarsiiya waajib bay ku noqonaysaa oo uu gaarsiiyo uunan la aamusin nabiga alayh salaam xadiidkiisii wuxuu yihi balliquu canii walow aaya balliquu canii walow aaya walow xadiiana waa lamid wax alla waxay nabiga ka sugid calayhi salaatu wasalaam haba yaraadeen hadda ka hor waxaan ishaaray in laga faa'iidaystay saddex shay in laga faa'idaystay saddex jumlo weeye balliquu maxay faa'iidaysay balliquu balliquu takliif balliquu wuxuu leh cannii aniga xaggayga soo sharaf kuuma aha inaad nabi maxamed ka warramayso tashriif weeye walow aaya takfiif ah, laguma adkayninba walow aaya wax yar allah ka dhigee dadka wax gaadhsiiy marka balliquu takliif weeye cannii tashriif weeye walow aaya takfiif weeye baabu istixbaabi اlqunuuti fi jamiici salaati idaa naزlat bilmuslimiina naazila haddii muslimiintu naazila kusoo degto intaa jooga wallah aclam bilahi tawfiq sal allah waslm